bsmi اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslama calىa nabiyina muxamadi waaalihi waصaxbihi ajmaciin baabu اlcaطfi xariirintii uu baab yahay hada baabu اlcaطfi wa xuruufu اlcaطfi xariirinta xuruufteeda casharatn toban weeyaan wa hiya alwaaw wاlfaau whuma waw waam waima wbal walaa walaakin xataa fi bacdi اlmawaadici Eh, inta waxaan ka gelaynaa tawaabicdii afar ay ahayd nactigii baan ka soo baxnay marka cadfi baan gelaynaa iyo towkiidoo noo dhiman iyo bedel afartaasaa tawaabic la yidhaahda laakiin waxaad ogaataa maskaxda aad ku sii haysataa cadafkaa laba qeyb u qeybsamo cadaf la yidhaahda cadfulbayaan iyo cadfunasaq marka musanifka liajli اlikhtisaar iyo iyo tadarujko ninka mubtadigaa ah in garabka la qabta awgeed yaa wuxuu iska gooyay cadafkii la dhihi jiray cadfulbayaan liannahu bedelkayna iska agdhow yihiin nooca maa sucuubayaana ku jirta ninka mubtadiga ah markii la yidhaahdo waxaan sida loo fahmi karaa cadfulbayaan kaloo maxsuuskaa ah ma ah laakiin madaxa waxaad ku haysataa cadafka inuu laba qeyb usoo qeybsamo cadf la yidhaahdo cadfu bayaan oo meel kale lagugu sheegi doono iyo cadfu nasaq oo hadda kan aan ku dhex jirna nasaq waxaa weyaan xariirin waay labada awr markii laysku xiriiriyo xerega u dhexeeya nasaq la yidhaahdaa kanna sidaas oo kale haddaa tiraah jaaa khaalidun wa caliyun fiiri khaalid iyo cali baad xariirisay waawgaas baana xariirinayo sidaasaa cadfu nasaq loogu magacaabaa cadfu lbayaanna waxaa weeyaan in shaa allahu kutubta dambe yuu noogu imaan doonaa marka xuruufu lcadfi xariirinta xuruufteeda casharatun toban weeyaan wa hiya alwaawu wa alfaau wa thuma wa aw wa am wa imaa wa bal walaa walaakin waxataa fi bacdi almawaadici marka xuruuftaad mid kastaba macaani bay leedahay midda ugu yar hal macnay leedahay midii kale dhowr macno bay leedahay sidii owgi oo kale waxa weeyaan khayir abix qasim w waabhimi washfuk waidraabun bihaa aydan numi you ibni maalig yiri owda keligeeda tobankaas macno loo sheegay laakiin waxaan rabaa ninka mubtadiga ah, hal hal macno inaad keentid sidaad u ogaatid in carabiga wax maalaa yacni aysan ku jirin alwaaw waxaa la yihahdaa limutlaqi اljamci labada isim oo laysku cadfo oo laysku xariiriyo unbay ka shaqaysaa cadafku waxaa keenaya markaan shayga laysku tahniyeyn karin hadda laba nin baa kuu kala timid nina cali baa leeyahay nina marka waxaad ku qasban tahay jaaanii khaalidun wa caliyun inaad tiraahdeed meeshii aad dhihi laad jaaanii laba cali hadday ahaan lahayn waa laysku tahniyeyn lahaa fiir muminiinta qad aflaxa almu'minuun markii la yiri khalaas muminiintao dhan waa soo gala wاlmuminuuna wاlmuminaatu bacdum kulligood wasfi waa kaas laakiin magac lama wadaagsan karo marka cadfiga waxa weeyaan wuxuu yimaadaa labada isim markay magacooda kala duwan yihiin cali iyo khaalid jaani khaalidaani ma dhihi kartid liannahu kan kale cali baa la yidhaahdaa sidaas baa cadafka keentay ko marka waaw waxaa la yidhaahdaa tartiib ayada ma keento muطlaq اljamci labadan lsku laysku keeno unbay keentaa oo waa maxay waxaad dhihi kartaa haday labadooda mar isla yimideen jaaa caliyun wa camrun aad leedahay labadoodii mara isla yimideen waa waad u isticmaali kartaa hadduu midkood uu soo horeeyo haddana jaaanii caliyun wa khaalidun aad dhihi kartaa asoo caliga soo horeeyo khaalidoo dambeeyaad kusoo cadfi kartaa mar waxaad dhihi kartaa jaaanii aliyun wa khaalid khaalidoo soo horeeyo oo horta ku yimid yaad cali oo kadib yimid aad soo hormari kartaa waawda marka waxaa wey intaasoo dhan saalix bay u tahay limuطlaq اljamci baa la yihahda ayib wاlfaau litartiibi wالtacqiib fadana waxa weeyaan waxay ku tusinaysaa shayga sida loosoo kala horeeya u kala cadaftaa laakiin inay isku daba dhegan yihiina la rabaa kulu shayin bixasabihi hadda haddaa tiraa nin baa kuu yimiday jaaanii caliyun fakhaalidun aada leedahay markuu cali soo horeeyo uu khaalid dambeeyo fadaad isticmaalaysaa laakiin inuu aada u kala dambaynina la rabaa ninkaana ku yimiday shan daqiiqa kadib alxamdulilah ninkaana shan daqiiqa kadibna kuu yimid marka waxaad leedahay jaaanii khaalidun facaliyun kulu shay bixasabihi tazawaja waxaad leedahay mathalan tazawaja cumaru fawlida lahu hadda markii la guursaday iyo markii ilmo lagu dheelo sagaal bilooda u dhexeeya laakiin deg deg waxaa loo yaqaanaa ninkii inta haddii xaaskii intuu guursado hore ay uur uga qaado deg baa lagu magacaabaya liannahu waxaa laleeyahay waqti qiyaasi ah ilmo ku dhalay marka fadi waa la isticmaali karaa kulu shayin bimowdicihi ayib uma waxa weeyaan litartiibi wataraahi laba shay oo u kala fog nin baa kuu yimiday maanta aroorti duhurkii nin kalaa ku yimid jaaanii khaalidun huma caliyun bacda dalika macnaa saas waay wa aw macaani badan ay leedahay waxaad u qaadataa keli ah takhyiir u qaado halkaas macne maanta ka qaada takhyiir waa la dooringelina waxaad leedahay tacalam ilfiqha aw inaxwa labadaas midkood aan kuu khiyaargelina midkood baro takhyiir baad leedahan kuu khiyaargelina ama tazawaj tazawaj hindan aw ukhtaha labadoodi ma kulmi karti takhyiirka laakiin ibaaxa wax la yihaahdaa jirto wa am amna waxaa loo isticmaalaa lialab tacyiin qof baad waxaad rabtaa tasawajta hindan am faatima ayaad leedahay marka midood iyo magacaaw waayo markii la raba alabu tacyiin shay mucayan ah hal waxaad leedahay hal ji'ta alyowm am am amsi marka fiiri marka waxaad leedahay amtaas waxay ku waxay rabtaa laba shay dhexdooda ay dhacay oo midkood madluub ay tahay in loogu jawaabo wa imaa calaa ikhtilaafin waa laysku diidan yahay imaa wax ma cadaftaa ma sameeya alqowl raajix annaha gayru caaifa waxaa kugu daliil ah liannahu keligeed maba imaan karta ilaa waaulcadfi unbaa la socdo fa imaa manan bacdu wa imaa fidaan haddii la yidhaahdo sax macnihii macnihii ow bay isticaala loo isticmaalaa oo ow waxay faa'idaynaysaa imaa faa'iidaysaa oo tasawaj hindan imaa e, hinda tasawaj imaa hindan wa imaa ukhtahaa baa laleeyahay midda hore imaada inay xarafu cadfi ahayn horta khilaafka ma joogo midda dambe oo labada soo laablaabanayso midooda damba xarfu caطf miyaa ma sameeya laakiin waxaa kugu daliil ah inaysan xarfu caطfi inaysan ahayn keligeed ma imaan karto lan mahay tasawaj imaa hindan ima imaa ukhtaha wa imaa ukhtaha lale waawdiyaa la socoto ayib wa bal bal waxay faa'iideysaa idraab waxaan ku leeyahy idrib caliyan bal camran waxaa weye amarkiian ku siiyaan ka bedelanayaan ka laabanaya ka laabasho waayo idrib camran bal khaalidan aan ku leeyahay idraabay faaidaysaa wixii horoo laga tago walaa laa yaa kamid e eh. waa yar tahay in wax lagu cadfo laa waxa weeyaan macnaha oo ka horeeyo cagsigiisa yacni annaha tanfi camaa bacdaha limaa uhbata limaa qablaha annaha tanfi camaa bacdaha limaa uhbata limaa qablaha haddaad tiraahda yaa caliyu yaa caliyu laa khaalidun aada leedahay yaa caliyow khaalid uma jeedee nin baad u yeedhaysaa yaa caliyu caliyow laa khaalid ma ahane laadi marka saasay ku timaada idrib caliyan laa camran aan ku leeyahay maa maa bacdigeeda waxaa weeyaan waa manfi oo calaa cagsi maa qablahaa wixii loo sugay ka horeyso walaakin sidii bay ku tahay waa marka hadda fiiri laakiin xuruufulcadfi markay tahay markay mukhafafa min athaqiila laakina inan la dhihina la raba laakiin haddii la yidhaahdo mufradna uu dib dhaco waxa weeyaan waxay cadaftaa markaas cagsi laa waay idrib camran waxaad leedahay maa jaaa caliyun laakiin camrun fiiri markaan bimacnaa wixii iyada ka horeeyoo manfiga ahay yaa maa bacdigeeda loo sugaya maa jaaa camrun laakiin caliyun aada leedahay caliyaa yimid saas waay wa xataa baa kamida fii bacdi almawaadici xataa min xuruufi اlcadfi bay kamid tahay fii bacdi اlmawaadic liannahu marna waxaa weeyaan waxay noqotaa min xuruufi nasbi oo maa bacdigeeda an baa wax lagu nasbiyaa mar waa kanah waxaa lagu leeyahay waa xuruuf maxaan ku iraahdaa caطfi marna xarfu min xuruuf اljari xataa maطlac اlfajri xataadii xaraf ay noqoto wax lagu jaro marka mar kasta xataa min xuruuf اlcaطfi ma ahane laakiin waxaa weeyaan fii bacdi اlmawaadic akaltu samakata xataa ra'sahaa aada leedahay marka ra'sigii waxaa weeyaan waa xataadiibaa yaa cadaftay marka almuhim laba shay inaad ogaatid waa la rabaa caطf waxaa la yihahdaa huwa الtaabicu aladi yatawasط baynahu wa bayna matbuucihi axad اlxuruuf اlcashara cadfka tacriifkiisa cadfu nasaqa tacriifkiisa kaas waay aan kugu celiyo tacriifkiisi huwa الtaabicu aladi yatawasaط baynahu wa bayna matbuucihi axad xuruufi اcashara hadaa tiraa jaa caliyun wa khaalidun hadaa tiraa khaalidkaas damba taabic waa cadfu nasq asaa la yihahda kan horena matbuuc buu noqonaya o mactuufu calayhi baa la yihahda marka wuxuu kaga dun yahay tawaabicda kale labada taabic iyo matbuuca dhexdooda xarf min xuruufi nas oo cadfiga u dhexeeyo sidaasaa calaamada lagu garana cadfigan waa huwa ladii huwa ataabicu aladii yatawasatu baynahu wa bayna matbuucihi axad اlxuruuf اlcashara sidaasaa la yidhah ko xuruuf اlcashara waa tobankaas mid kastaba hal macno muhima aan kugu sheegay intaasaa la rabaa inaad aad aad madaxa uga haysatid xataa yumkin اlbinaau calayha markaas wixii ka dambeed wax ku dhisan kartaa markaasuu musanifku wuxuu ku leeyahay fain caطafta hadiid ku cadaftid bihaa balxuruufi الsaabiqa calىa marfuucin mid godan hadaad xuruuftii aad wax kula cadaftid rafacta midka macduufka oo ka dambeena waad goday aw calىa mansuubin mid la nasbiya hadaad wax ku cadaftidne nasabta midka wax lagu cadfoo dambeeya waad nasbinay aw calىa makfuudin haddii lagu cadfane khafadta waad hoos dhigay aw calىa majzuumin mid la jasmiya haddaad wax ku cadaftidne jazamta waad waad reebaysaa marka miithaalkeeda fiiri qaama zaydun wacamrun wa ra-aytu zaydan wacamran wa marartu bizaydin wacamrin wa zaydun lam yaqum walam yaqcud marka waxaad kala garataa qaama zaydun wacamrun horta taabici matbuuc kala garo zaydka hore matbuuc waaye midkii la raacay camrunna waa taabici wax raacay saas u faham baabkan marka la joogane waxaa la yidhaahdaa zaydka hore macduufun calayhi midkii wax lagu cadfay waay midka dambeo camrun oo hadda meeshaa noogu yaalana cadaf baa la yidhaahdaa waawdina xarfulcadfa bay noqonaysaa sidaa uu kala faham istilaaxas idan fii baabi alcadfi alawal macduufun calayh waathaani macduufun walxarfu huwa xarfu lcadfi saasaad leedahay marka icraabteedii qaama zaydun waxaan u malayna icraab inayna kaaga baahnin qaama ficlun maadin mabniyun cala alfatxi zaydun faacilun marfuucun bificli qaamaa lagu goday marfuucu calaamatu rafci damatun daahira fii aakhirihi intahayna الواو حرف alwaawu xarfu cadfin camrun macduufun calaa zayd wاlmacduufu cala almarfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun daahiraة fi aakhirihi waa kaasa marka fiiri zaydkii godnayuu camarka raacay waxaa la yidhaahdaa alcaطfu calى niyati tikraari اlcaamili waxay lamid tahay adoo yidhi qaama zaydun wa qaama camru macnihun bay lamid tahay badela maa qaama aada soo celceli lahayd yaad ku kaaftoontay midda horo kana cadafkia kaaga filnay laakiin macnihi waxay ka dhigan tahay qaama zaydun wa qaama camrun ay ka dhigan tahay ayb suf xaafiduu calى الصalawaati w الصalaaةi اlwusطىa xaafiduu calى الصalawaati macnaheedu waxaa waay waxaafiduu calى الصalawaati اlwusطىa saasay macnaheeda ka dhigantah wa raأaytu زayda وcmra raأytu ficlu وfaacil raأy ficil maadi mبniyu calى الsukun اlاtisaali bdamiir rafci mutaxarik wtaa faacil mبniyu calى dm fi maxali rafcin زayda mafcuul bihi mansuub wcalaamaةu nasbi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi wcmra alwaawu xarfu caطfi cmra macطuuf calى zayd wاlmacطuufu calى اlmansuubi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi sidii isu raaceen fiiri wa marartu bizaydin wa camrin marartu marartu iyo ra-aytu isku craab waay bzaydin albaaءu xarfu jar zaydi majruur bilbaaء calaamaةu jari kasraة ظaahiraة fi aakhirihi wاljaaru wاlmajruur mutacaliq bmarartu wa camrin alwaawu xarfu caطfin camrin macطuufu calى zaydi wاlmacطuufu calى اlmajruuri majruur wa calaamaةu jarihi kasraة ظaahiraة fi aakhirihi wa zaydu lam yaqum walam yaqcud زayd mubtada marfuuc bاlاbtidاء wa calaamaةu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi lm xarfu nafyi wa jasmi yaqum ficlu mudaaricu majzuum blm wa calaamatu jasmihi الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru huwa ay zaydu lam yaqum huwa saas waay walam yaqcud alwaaw xarfu caطifin lam xarfu jasmi wa nasbi yaqcud ficlu mudaaricu majzuum blm wa calaamatu jasmihi الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru huwa zaydki le waay lam yaqum walam yaqcud marka mithaal ahaan waxay ku fiicnaan lahayd hadda musanifku wuxuu ka rabaa ficil ficil lagu cadfo inuu ka dhigo taas waxay ku suurageli kartaa inuu yihahdo zaydu lam yaqum wayaqcud inuu saas yihahdo oon hadhowtin yihahdo alwaawu xarfu caطfin yaqcud ficlu mudaaricu macطuuf calى yaqum wاlmacطuufu calى اmajzuumi majzuum calaamatu jasmihi الsukuun sida hadda ay u taalla waxay noqonaysaa lam yaqum iyo walam yaqcud laba jumlo laysku cadfay ee jaazim majzuum majzuum lagu cadfay ma ah laakiin jumladan oo walam yaqcud waljumlatu min alficli walfaacili macduufatu calaa jumlati lam yaqum bay noqonay annagana waxaan rabnaa inaan majzuum majzuum ku cadafno marka lam yaqcum wa yaqcud in la yihaaho lamta la gooyay ahayd marka waxaa lagu miithaaliyey hadda baaraka allaahu fiika hal mufradaa lagu miithaaliyey hal mfrad baa lagu miaaliyey laakiin taniyadii jamacii jamcu tagsiirkii wixii o dhan waa inaad ugu qiyaas qaadataa waxaad leedahay qaama zaydaani wاlcamraani waa laba taniya oo laysku cadfay mfrad iyo taniya waa laysku cadfi karaa qaama zaydun wاlkhaalidaani aad dhihi kartaa fiiri markaas jamci qaama zayduuna wacaliyun raggan zayduna lira waa isku cadaftay calina gooni marka sidaasaad isugu cadfaysaa haddaa tiraa qaama caliyun wazayduuna caliyun faacilu noqonaa wazayduuna macطuuf calى caliy wاlmacطuuf calى marfuuci marfuuc w calaamaةu rafci اlwaaw lأnnahu jamcu mudakr saalim waa zayduun marka laguma dhahayo macطuufka iyo macطuufu calayhigi waa inay iska raacaan ifraadka iyo tahniyada laguma dhahayo waa la isku cadfi karaa mufrad waa lagu cadfi karaa jamac jamac mufrad waa lagu cadfi karaa laakiin mid kasta wixii lagu goday inaad ogaatid unbaa la rabaa haddaad tiraa ra'aytu caliyan walhindaati aada leedahay waxaan arkay ninkii cali lalahay iyo gabdhihii hindaad lalahay caliyan fatxa lagu kordhigay walhindaatina jamcu muanah saalim kasraa lagu kordhigay saa inaad fahmaysa la rabaa ra'aytu hindan wzaydayni aad leedahay taniyadii markaad kusoo cadfaysid sidaasaa la rabaa inaad ufahamtid ayb intaa adigu waad ku istaaga kartaa aniga baabka waan isku kaa qabanayaa qofka iyo tabartiisaay ku xiran tahay baabka uu macnaha baabka kale aad ku aadisanaya marka baabu tawkiidi baabka kaleo aan galayna waxaa weeyaan waa baabu tawkiid midkii e, macnaha saddexaad waay nacti iyo cadafaan ka soo baxnay waxaan gelaynaa markaan xarfu towkiid baan gala e, baabu towkiid baan galaynaa ayib towkiid waxaa laga keenay min atowkiid wahwa taqwiya wixii wax lagu adkeeyaa la yidhaahdaa ayib towkiid marka tacriifkiisi maxa laba u qeybsamaa midka hadda aan ka hadlayno waa towkiidka macnawiga towkiidka lafdiga dhib weyn ma laha towkiidka waxaad ogaataa laba inuu uqeybsamo mid towkiid lafdi ah iyo mid towkiid la yihahdo macnawi midka lafdiga a ah musanifka hadda dhib ahaan uguma aamusin laakiin waxa weeyaan wax waqti dheer lagu qaado mabala xarafkiio lasoo celceliyo ama isimkiio lasoo celceliyo ama ficilkii ficilkiio lasoo celceliyo yaa towkiid lafdi a qaama zaydu zaydu raأaytu camra camra ninkii naftiga laba joor ku celisa towkiid lafdiga laiska yihahda ama jumladii a lasoo celcelina kalaa saufa taclamuuna uma kalaa saufa taclamuuna kalaa low taclamuuna jumladii a lasoo celceliye towkiid lafdi a wa ficilkii a lasoo celiye jaaa zaydun meeshii jaaa zaydun jaaa jaaa zaydun ataaka ataaka ayaad leedahay kaas towkiid lafdi a laiska yihahdaa wuu sahlan yahay midka hadda maanta aan ka hadlayno waxa weeyaan towkiidka oo macnawiga ah waay towkiidka macnawiga ah waxa waa tacriif uma baahno leesh wuxuusan ugu baahneen liannahu alfaad oo go-an oo la tirin kara waay shayga haddii uu leeyahay alfaad maxduuda hadduu leeyahay alfaad go-an haddii uu leeyahay tacriif uma baahna sidii asmaa khamsado kale oo asmaa lkhamsa lianna waab wax la tiri karaba marka towkiidka oo macnowigii alfaad uu leeyahay bas ulajeedadiisa inaad fahamtid unbaa la maxaa loo keenaa towkiidka waxaa loo keenaa laba xaalo midkood rafcu ixtimaali sahwi qofka ilow inuu ku dhacay awgeed hadaa tiraahd jaa jaaa caliyun nafsuhu hadaa tiraahda nafsuhu nafsuhu waxay faa'iidaysay markii jaa caliyun aad tiri waxaa suuragal eh walow boqolkiiba ixtimaal yarba ha ahaatee in inad inaad khaldantay oo cali uusan imaanin laakiin nafsuhu markan ihaahdo inan ilow igu jirin ee waxa aan hubo yay horta faa'iideyne kow haddana waxay faa'iideynaysaa rafcu lmajaazi can alkalima aluulaa waxaa la yidhaahdaa jaaa alamiiru amiirkiyaa yimid carabta iyadoo amiirkiia yimid ay ku leedahay waxay ula jeedaa amruhu baa yimiday ama ama rasuuluhu jaaa alamiiru amiirkiyaa yimid cibaaratan can jaaa cibaaratan can rasuulihi yay carabtii marka qaarkeed ay tiraahdo dabcan wixii asaaliibta oo min asaaliib luga alcarabiya ka mid eh waxa weeyaan fii ma yatacalaq bitadaawuli fi hadihi almucaamalaat way in asmaa ullaahi wa sifaatuhu lala aado oo asmaa ullaahi sifaatuhu majaaz weeyaanoo ayaga xaqiiqa maba aha in la yidhaahdo takdiib liasmaai illaahi waa taa lagama hadla in aladiina yulxiduuna fii asmaa'ihi qolada lagu handaday ku jirayaan oo marka wajaaa rabuka amru rabikaa yimid in looga yihahdo taas meesha kuma jirto ayib liannahu waa masala caqadiya a kana fog majaaz iyo talaacubkeedana ka fog sideeda loo qaadanaya marka aad tiraahdid jaaa alamiiru caynuhu ama jaaa alamiiru nafsuhu haddaad tiraahdid cid kale kama imaana asigayaaba yimid waa markaasi marka majaaskii la tawaquci lahay khabara ka yimid ama ninow soo diray ama teleefoonow soo diray intii la malay lahay a meesha ka baxaysa nafsuhu haddii la yidhaahdo yani takiidan calaa wuquuci alkhabar kaasaa loola jeedaa marka takiidka kow markaasuu ku yihi atowkiidu ama ataakiidu taabicun mid wa waaye lilmuakadi midka ka horo lagu adkaynay haddaa tiraa jaaa caliyu nafsuhu nafsuhu waa muakid calina muakad waa kan horo oo la adkayna muakad waay jaaa caliyun baa nafsuhu haddaad tirahda marka waxaa weeyaan atowkiidu oo taabica labaad ah oo dambeeyo taabicun wuxuu raacayaa lilmuakadi muxuu ka raacayaa fii rafcihi kan hor haduu godan yahay ka dambana waa godan yahay wa nasbihi kordhigu ka raacayaa wa khafdihi hoos ka raacaya wa tacriifihi wa yakuunu towkiidkina wuxuu noqdaa bialfaadin macluuma alfaad la yaqaano oo ma aha wixii adiga aad rabti jaabka inaad kala soo baxeya wax kooban weeyaan istiqraa baa lagu koobay markaasuu wuxuu ku yidhi wa hiya الnafsu wاlcaynu wa kulu wa ajmacu wa tawaabicu ajmaca wa hiya aktacu wa absacu wa abtacu wa absacu weeyaan ayib marka towkiidkii musanifka wuxuu ku leeyahay alfaadaas uu leeyahay waa nafsi iyo cayn kuli iyo ajmac iyo tawaabic ajmaca wax keligood aan wax adkay karin ilaa in ajmaca la raacsiiyo oo jaaa alqowmu ajmacu aktacu absacu dhammaan waa iyaga dhan abtacu absacu kulligeed ayib waxaad ku darsataa oo aan aan ahayn in la xadfa aan ahayn kilaa iyo kiltaa ku darso alfaadu towkiid lixdaas weeyaan ibnu maaliga wuxuu ku daray lafdi caama la yihahdo jaaa alqowmu caamatuhum yaa yuu taasa inoo dambayso laakiin lixdan lafdi afar musanifka uu sheegay nafsi iyo cayn kuli iyo ajmac iyo kilaa iyo kiltaa marka waxay u kala baxaan wax kula alasmaa lagu adkayn karo oo nafsi iyo cayni ah mufrad waa lagu adkayn karaa oo jaaa zaydu nafsuhu caynuhu baa laleeyahay tahniya waa lagu adkayn karaa jaaa zaydaani anfusuhumaa yaa laleeyahay jamca lagu adkayn karaa jaa alqowmu anfusuhum aa laleeyahay marka nafsi iyo cayni mfradna waa lagu adkeeyaa taniya waa lagu adkeeyaa jamc waa lagu adkeeyaa marka ithnaani yuakadaani bikuli اasmaa waa nafsi iyo cayni waay waxaa ku xigto laba hal lagu adkaynaa kilaa iyo kiltaa muhana keli ay gaar u yihiin jaaa zaydaani kilaahumaa labadoodaa yimid jaaءat اlhindaani kiltaahumaa labadoodii labadii dumar baa yimid kilaa kiltaana muhana gaar aygana u yihiin marka labo oo dhammaan saddex lagu adkaynayo oo nafs iyo iyo laba hal lagu adkaynaya kilaa io kiltaa muhana lagu adkaynayo iyo laba laba laba lagu adkaynayo oo kuli ajmacu ah kuli ajmacu waxaa lagu adkayaa jamc jaaa alqowmu kuluhum jaaءa اlqowmu jamiicuhum ama ajmacuuna waxaa tirahda jaaءa alqowmu ajmacuuna jamc waa lagu adkaynaya ayib waxaa lagu adkeeyaa mfrad mutajazi ah lama ogolo jaaءa zaydun baa yimid kuluhu zayd awal usan kala imaanayni nin lugtiisa keligiis imaanay ma laakiin hadduu mfradka mutajazi dhexi karo lakala goyn karo kuli waa lagu adkayn karaa waxaad leedahay akaltu اkhubza kulahu khubzi oo mfrad eh lannahu kuligii khubziga marna nis waa laga cuni karaa mar eh, dhammaana la cuni karaa ishtaraytu اcabdan iibsaday kulahu dhammaantiis ah, ilan adoonkii laba qofoo saddex qofood waa wada gadan kartaa ishtaraytu اlbeyta kulahu ishtaraytu daara ama algurfata kulahaa waa laga ogol yahay mufrad mutajazi ah oo qaabil litajzi ah in lakala googooyo aqbali kara iyo jamaca labadan lagu adkeeya fasajada almalaaikatu kuluhum ajmacuuna waa kaasa labadii fiiri fasajada almalaaikatu kuluhum ajmacuuna marka alfaadu towkiid sidaas weeyaan waxay faa'iideynaysaana waad aragtaa oo waxaa kuli ajmacu lagu faa'iideeyaa waxaa la yihahda wax la yidhaahdo altacbiiru can اlkuli bismi اlbacdi mar baa waxaa la iska leeyahay jaaa طulaabu waa yimaadeen marka jaaa طulaab marka qaarkeed waxaa lagala jeedaa طulaabti badigeed ay yimideen laakiin laba iyo saddex hadday ka maqan tahay jaaa طulaab waa leeyahay laakiin jaaa طulaabu kuluhum haddaan ihahda hal gabarna kama dib marin waaye marka fasajada almalaa'ikatu kuluhum haddii la yidhaahdo malaa'igta aadam waa u wada sujuuday walidaalika dad baa maaca daalika yaa waxay qabaan ma aheen malaa'igtu samaaa sujuuday qaar waa malaa'ikatu keyta markaasaa waxa weyaan culammadu waxay yidhahdeen wax la yaabla bani aadamka ilaahigii abuurtay unbaa yaa ogaan kara oo yaa ogaan karo liannahu ilaahay baa yidhi fasajada almalaa'ikatu almalaa'ika ashaas aljinsiya waa dhammaantooday faa'idayn wax kale haddaan lagu darin markaasaa kulluhum la yidhi markaasaa ajmacuuna lagu sii darin markaasay dad farta usii taagan tahay waxay leeyiin qaar ka mid ah sujuuday ayib marka miithaalkiisa fiiri qaama zaydun nafsuhu wara'aytu اlqowma kulahum wamaratu bilqowmi ajmaciina qaama zaydun waa ficli faacil nafsu muؤkid lizayd wa towkiid اlmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damaة ظaahiraة fi aakhirihi nafsu mudaaf wاlhaau mudaafu ilayh mabniin calى dami fi maxali jarin wa ra'aytu iyo darabtu iska craab wa ra'aytu ficil wa faacil alqowma mafcuul bihi mansuubu calaamatu nasbihi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi kula twkiid lilqowmi wa twkiid اlmansuubi mansuubu calaamatu nasbihi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi kula mudaaf hu mudaafu ilayhi mabniyu calى sukuni fi maxali jarin w marartu bاlqowmi marartu ra-ytu isku craab w bاlqowmi i bzaydin isku craab w albaaءu xarfu jar alqowmi majruur bilbaaءu calaamatu jari kasraة ظaahiraة fi aakhirihi أجمaعيiنa مؤkida للqوم وتwkiid الmajrوuri majrوur وcalaamaة jarih الyاء نiyaabaة عن الksr لأnhu ملxq bالجمع المذkr الsاalm أجمaعيiنa wnuun ciwad عan التنwين في الاسم مفrad waa iska تqriibi waay طayب intaas baa loo jeedaa لأnnahu أجmaciina mfrad ma laha أجmacu hadii la yidhaahdo أجmacu mfrad أجmaciin ma ah iyadaaba sideeda jamc ku ah jaaءa الqowmu jumacu hadii raأytu alfirqaة الkhaamisa jamcaaa alaleeyahay jamcaaa marka caama iyo kaafa iyo waana lagu daray marka towkiid waxa weeyaan waxaa loola jeedaa تأkiid lirafci الsahwi ama ama yuraadu bihi rafcu اxtimaali الsahwi aw iraadaة الmajaazi aw اlqasdu aw الtacbiiru bاlkuli aw الtacbiiru can اlkuli bاlbacdi ixtimaalaadkaas oo dhan baa lagu anfiyaa baabu اlbadli waa midkii noogu dambeeyey إida ubdila sm min ismi أو فعل من فعل تبعه في جميع إعrاaبه وهو أربعة أقساaم intana waxaan ka gelaynaa wax la yihahda bdل bedel waxaa la yihahdaa sidii ibnu maalik ou yiriba waxa weeyaan wax kaloo tacriif kaloo ka wanaagsan looma hayo waxa weeyaan altaabicu lmaqsuudu bilxukmi bilaa waasita waa laba isim oo israacday oo midka dambana ulajeedada xukumkana midka dambe loola jeedo intii hore tawaabicda aan soo maraynay kan hore aham ahay bedelkana midka dambaa muhim ah saas waay bedelka midka dambo yaa muhim ah tacriifkiisana waxaan iriyey huwa ataabicu waa mid mid ka horeeya raacaya kow almaqsuudu bilxukmi kana asiga loola jeedo bilaa waasita taabica iyo matbuucane wax u dhexeeyo xaraf cadf ma jiraan sidaas waat macnaha waxaa laga bixinaya cafiga cafiga waxaa labadaba maqsuud hadaa tiraa jaaa zaydun wa camrun hadaa tiraabo labadaba maqsuud way wadan yihiin mid kastaba imaashadiisa ayib markaasuu wuxuu iri musanifka bedelkii waa kana fiiri sida loo laqbeeya garo cadafka waa iska waadix oo jaaa zaydun wa camruna baa yimid waan soo fahamnay taabica oo nactigaa sida loo oo loo laqbee waa kuu soo sheegay oo marartu bizaydin zaydkii alcaaqili baad leedahay towkiidka dhib mabalahba asiga jaaa zaydun maa yimid nafsuhu yaa yimiday ama jaaa zaydaani kilaahumaa yaa yimaadeen ayada laqbadeeda iska waadix waay laakiin bedelka u fiirso bedelka baan kuu keeni doonaa asiga amhiladiisa sheegi doone wuxuu yihi bedelkii wahuwa arbacatu aqsaamin afar qeybuu u qeybsamaa bedelkii badalu shayi min ashay shay shay laga bedelo iyo wa badalu lbacdi min alkuli qaar wa badalu lbacdi qaarki in la bedelo min alkuli laga bedelo iyo wa badalu lishtimaali bedelkii macnaha kulansanay iyo wa badalu lgaladi gafka bedelkiisi mid kastaba miithaal buu u sheegay miithaalkan kugu fahamsiina keli ah ayib waxa naxwu qowlika qaama zaydun baa istaagay akhuukaa istaagay saasaa loo laqbayna fiiri dhihi mayse jaaa zaydun baa qaama zaydun baa istaagay zaydkii akhuuka lama dhahay kaas sifay noqonay sifana waxaa waye mushtaqaa sifa noqde isim jaamid sifa ma noqdo marka qaama zaydun baa istaagay akhuuka baa istaagay asigii cadfu bayaankoon hadda aan aan musanifka soo hadal qaadin baa isu eg cadfu bayaankii wuxuu ahay qaama zaydun baa istaagay akhuuka ahaa cadfu bayaan waay qaama zaydun baa istaagay akhuuka istaagayna badel waay marka waxaaba la yidhahdaa kulu maa saluxa badalan yasluxu an yakuuna cadfa bayaan ila fi masalatayni meelaheeday ku imaan doontaa faraha ka qaad marka qaama zaydun baa istaagay akhuuka baa istaagay akaltu rakiifa baan cunay thuluthahu baan cunay wa nafacanii zaydun baa yanfac cilmuhi ayanfacay ayb midka hore aan ka bilawno qaama zaydun baa istaagay akhuuka baa istaagay markan idhaahdo waa badelu shay min ashay qaarna waxa u yaqaanin badel اkulli min اlkuli qaar waxa u yaqaanaan albadel اmutaabiq badel mutaabiq yaa macnaha ugu dhow midka hore iyo midka labaad waa ismutaabaqaynayaan an yakuuna اlmaqsuudu bاthaani an yakuuna almaqsuudu min alawali huwa thaani fiiri haddaan ku idhaahdo qaama zaydun baa istaagay akhuuka baa istaagay ninkan zayd la walaalkaana waa yahay magiciisana zayd waa la markaan idhahda qaama zaydun baa istaagay akhuukan istaagay akhuukadii iyo zaydkii waa sa qof lee waay badelulkuli min alkuli waa shaygii oo naftigiisa la soo celiyey fiiri ilaa siraadi alcasiizi alxamiidi siraad illaahi fiiri siraad alcasiizi alxamiid siraad illaahi isla siraad kale waay magacyaalkii ilaahay unbaa la kala bedelay laakiin ilaa siraadi alcasiizi alxamiid markii la yidhaahdo oo siraad illaahi haddii la yidhaahdo waa isla meeshi le waa kana qaama zaydun baa istaagay akhuuka istaagay zaydkii waa walaalkaaba marka markaan dhihi lahay qaama akhuuka aan dhihi baan zayd hormari haddana waana iska tuuri zaydka akhuuka baan ihi marka ulajeedadeeda waxa waaye inan akhuuka inan iraahdo marka huwa ataabicu almaqsuudu bilxukmi midkaan dambaana loola jeedaa kaas badel lmutaabiqna waa la yihahdaa badel lkuli min alkulina waa la yihahdaa badel lbacdi min alkuli waa sahlan yahay badl bacdi min alkuli akaltu waxaan cunay arakiifa muufadi thuluthahu saddex marka loo dhiga qeybtiisaan cunay baad leedahay marka fiiri thuluthkii waa bacdi min arakiif ka mid ah waa bacdi min arakiif ka mid ah tasadaqtu alfan aan idhi markaasaan waxaan idhi thamaani sideed boqolaan sadaqaysta alfigii waxaa wey sideedii boqol alfigay kamid tahay waa marka badalulbacdiga shardi ma aha inuu midka damba yaraado oo siduu bacdi ku noqdo kan horena ou bata ma aha shardi ma aha waxaad dhici kartaa akaltu rakiifa thuluthayhi aad dhihi kartaa oo hadda kan dambaa badan oo thuluthayn markii saddex loo dhiga laba qeybaan ka cunaa tiri waa sidaas ayb taas waa badl اbacdi min alkuli weeyaan waa fahamkiisa waa sahlan yahay wanafacanii zaydu cilmuhu badl اجtimaalkii waay badl اجtimaal qaar waxay leeyihiin waxaa badl اجtimaal loogu magacaabay ana اlأwala yshtamilu calى الthaani sida hadda meeshaa noogu taala nafacanii zaydun baa yaa anfacay cilmuhu baa ii anfacay asiga de qolof waa waxbad ka faa'iidaysamaysa waxa ku anfacay cilmiga waa nafacanii zaydun baa ii anfacay cilmuhu baa ii anfacay baa tiri marka waxaa laleeyahay hadda mithaalkan ana zayd aladii huwa alawal mushtamilu cala athani liannahu cilmigii fii daakhili zayd buu ku dhex jiraa badelu ishtimaal marka waxay qolo leeyihiin liana alawala yashtamilu cala athani سرق زيد ayaa la xaday thawbuhu maridiisaa la xaday fiiri thawbkii huwa wthaani huwa lmushtamil cala alawal liannahu qofkii zaydka ahay maradii asaga ku dhex jira thawbkii baa yaa ku maxaa loogu magacaabay waxaa laleeyahay bedelulishtimaal waxaa weyaan an yakuuna bayna alawali wathaani cilaaqa inay ka dhexnayso cilaaqa milkiya ha aw اawl ystamilu calى thaani ha ahaato aw thaani ystamilu cal awl haate cilaaqa inay ka dhexaysa la rabaa suriqa zaydun baa la xaday farasuhu baa la xaday haddaa tiraahdeed lاأwl ystamilu calى thaani wala thaani ystamilu calى اأwl yani zaydna farasti kuma dhex jiro farastina zayd kuma dhex jirto oo ishtimaal ma aha laakiin cilaaqaa ka dhexayso wahiya cilaaqa milkiya waay labadooda marka waxaa lagu leeyahay badlishtimaal waxaa ugu fiican in la yidhaahdo inay raabita ka dhexayso yaa haboon markaasaad leedahay kaas waxaa nafacanii zaydun cilmuhu badelu lkhalad wa ra-aytu zaydan alfarasa badelulkhalad midku ka magacaabay saddexa isla soo hoosgelayso badelu lidraab iyo badelu nisyaan iyo badelulkhalad saddexdaasaad isla soo hoosgelayso saddexdii waa ugu kala macnaynaa haddiid kitaabka ugu badan naxwada aad tegtid intaan ma dhaafayso abwaab qaarteeda waaba iska kooban tahay waxeedaba kitaab weyn iyo kitaab yar iskuma khilaafsano intaa unbaa maanta dhan lagu celcelinaya fiiri marka waxaad leedahay haddii badel idraab uu yahay waxaad leedahay tasadaqtu bidirhamin dinaarin nin baa wuxuu yihi dadka inta u sheega u rabaa wuxuu yihi tasadaqtu اlyowma bidirhamin uu yihi markaasaa waxaa u muuqatay war dirham oo hoose maxaad u sheegay nin oo diinaaran ba sadaqaystay labadii waa u qasaday laakiin kan hore markaad ku dhawaaqda kadib a ah waxaa kuu muuqatay inaad kan iska hore iska dhaaftood ka dambe sheegtid marka waxay noqotay batasadaqtu bidirhamin diinaarin aan sadaqaystay marka dinaarki bedel min adirham waay labadina waa maqsuud adigaa marka hore kan hore inta sheegtay aday xatiri kan iska dhaaf ku ka fiicanaan sheegay kaas bedel idraabaa la yihahda bedelu nisyaan wa huwa aladii yaqacu min min aljinaan min aljanaan qalbiga kan ka dhaca la yihahda janaan bifatxi اljiimi jinaan haddii la yihahdana waa janooyin jamceeda janaan haddii la yidhahdana qalbiga wa waxaa weeyaan nin baa wuxuu iri waxau ihi jaaa muxamadun markuu saas yiri kadib uu ogaaday inuu khaldamay markii hore waa u qasday muxamed inuu sheegay jaaanii muxamadun uu yihi markaasu wuxuu ihi caliyun marka khaladaa ka dhacay khaladkaasna tou u qasday buu ahaa kaasna waxaa la yihahdaa badelu nisyaan badl اkhalط waa midka musanifka sheegay waxa weeyaan waxaa tidhi ra-aytu زaydan baan arkay adoo rabteed ina tiraahda ra-aytu اlfarasa inaan arkaan raba marka carabkiyaa kaaga orday zayd buu carabka ku dhawaaqay kaas badlu khalط a yihahda waa sabqu lisaan waxa lagu magacaabo marka haddii labadooda loo qasdo kan horena waad ka warantay tan dambana waad ku hadashay laakiin kan hore markaad ku hadasha kadib a can khiyaarika midka labaad adna ka hadashaad doonta kaas bedel idraab aa layihahda haddii kan hore aada u qasado markaad ku dhawaaqda kadib ay kuu cadaatay inaad khaldantay aada khaladkii saxday bedelu nisyaana la yihahda haddii aad marka horeba midka labaad aad u jeeday carabkiia kii hore kaaga hormari bedelulkhalad a la yihahda intaas maba dhaafsana bedelkao dhan fii jamiici alkutubi marka icraabtiisa un baa ku dhiman wax kaloo ku haray ma jiraan musanifka markaa wuxuu leeyahay muxuuna yidhiyey qaama zaydun akhuuka wa akaltu rakiifa thuluthahu qaama zaydun icraab inay u baahneenaan u malaynay qaama ficlu maadin mabniyun cala alfatxi zaydun faacil marfuuc calaamatu rafci dama daahira akhuu badlu min zayd wa badlu marfuuci marfuuc wcalaamatu rafcihi waaw niyaabata can اdama lanahu min alasmaaءi اkhamsa akhuu mudaafu kaafu mudaafu ileyh mabniyu cala fatxi fi maxali jarin marka fiiri zaydun iyo akhuuka icraabtu waa iska raacsan yihiina lagu leeyahay qofkii waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo goorma icraabti iska raacsan yihiin kan waaba kana kana damaaba saaran kana waaw baaba saaran markaasaa lagu leeyahay labadooda waa isla godan yihiin mid kastaba waxay lagu godi jiray unbaa ka duwan kan kale waxa lagu goday keli ah labadooda way isla godan yihiinoo kan waxa weeyaan kana damou ku godan yahay kana waaw buu ku godan yahay marka icraabtu way iska raacsan yihiin wa akaltu iyo ra-aytu iyo darabtu isku icraab waay akl ficil maadi mabniy calى sukun litisaarihi bdamiir rafci mutaxarika wtaa faacil mabniy calى dam fi maxali rafcin الرغيف مفعول به منصوب cلاaمة نسبه فتحة ظاaهرة في آkhirihi thuluthahu badl min thulutha badlu min الrakiif wa badl mansuubi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxaة ظaahiraة fi aakhiri thulutha mudaafu lha mudaafu li mabniyu calى dm fi maxali jarin fiiri marka rakiifna waa mufrad thuluthna waa mufrad labadii marka craabti fatxa laiskula nasbiye wa nafacanii zaydu cilmuhu waxaan rabaan inaad fahamtid yaa faacil yaa mafcuul wa nafacanii waxaa i anfacay zayduna i anfacay zayd inuu faacil yahay fiiri marka asaa ku anfacay nafaca ficil maadi ficlu maadi mabniyun cala اlfatxi wاnnuunu lilwiqaaya wa yaau lmutakalimi mafcuulu bihi mqdm mبniي calى الskuun fi maxali nasbi زayd faacilu muأhar marfuucu calaamaةu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi cilmu badl min الزayd w badl marfuuci marfuucu calaamaةu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi cilmu wlhaa mdaaf ley mbni cala fi maxali jarin fiiri markaan nafacanii maxaa nuun wiqaaya loo keenay waxaa soo martay ficil haddii la yihaahdo hoos dhig inuusan geli karin waxaa kaloo soo martay yada la yihah yaa mutakalim waxay dalbanaysaa maa qabligeeda inuu hoos dhigmo haddii aan ficilkii iyo yaa lmutakalim la isaga dhex baxo laba mid un noqonaysaa inay yadi kasradii ka horeysa ay waayso nafacay la yihaahdo iyo in ficilka lahoos mariyo nafaci la yihaahdo labadiiba carabti ma ogolo markaasaa waxaa layihi sida labadan loo kala badbaadiyo nuun oo nuunulwiqaaya la yihaahdo nabadgelyada loogu talagalay hala keeno nuuntaas markii la keenay ficilka waxay ka ilaalisay hoos dhigina way ka ilaalisay oo nafaca ficilu maadin mabniyun cala lfati qaamay la icraab tahay ya-diina hoos dhigii rabtay way siiso nuuntia loo hoos dhigay way kala badbaadisay markaasaa layihi nuunulwiqaaya marka nafaca iyo qaama iyo samica iyo akala isku icraab waa nafaca ficlu maadin mabniyun cala اlfatxi wاnnuunu lilwiqaaya wاlyaau اlmutakalim اlmutasil mafcuulu bihi muqadam mabniyun cala الsukuuni fi maxali nasbin lannahu adigaa lagu anfacay ninkii la anfacay ninkii wax loo qabtay waa nin oo mafcuul ah ninkii wax qabtaa mafaacil ah zaydun faacilu muahar marka mafcuulka iyo faacilka marna faacilka waa laga hormari karaa asalka inuu faacil hormaray ahayd laakiin haddii uu mafcuulkii damiir noqdo ou damiir mutasil noqdo mafcuulki la hormariya waajib waay nafacanii zaydun cilmuhu wa zaydan zayda ficlu wa faacilu wa mafcuulu bihi intaa waad garan kartaa ra-aytu waa ficli faacil zayda mafcuulu bihi mansuub bifatxa waay alfarasa waxa weeyaan badlu min الzayd wa badlu mansuubi mansuub calaamatu nasbi fatxatu ظaahiraة fi aakhirihi aradta waxaad doontay an taquula ina tiraa ra-aytu اfarasa ina tiraa marka hore saasaa doonaysa fakaladta carabkiia markaa kaa qalday oo faabdalta zaydan baad badasho minhu min alfarasi meeshii aad ka rabtay inaad tiraahdid ra-aytu alfarasa aad tirahdid aad ra-aytu zaydan tiri markaasaad kadabata alfarasa kadabageysa bedelulkhalad waa kaas bedelnisyaanna ma aha bedelkii kaloo la dhihi jiray maxaan ku irahdaa bedelulidraabna ma aha wallahu aclam sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin